ma qaybi maxay ahayd bayc lacyaan ama baycu shayin mucayan kii labaadna muxuu ahaa baycu lawsaaf ama baycu shayin fi dhimma baycu shayin fi dhimma haddaba iibku markuu baycu shayin fi dhimma yahay selmna waa la yidhaa sidaa imika hayso adhow wax yaroo kaleynu ka yar jeexi doonaa laakiin waxaad hadda qabsataa kii aynu u bixinay baycu shayin fi dhimma ama baycul awsaaf aynu u bixinay yaa waxaa la yidhaahdaa salam salam baa la yidhaahdaa ereyga salam af ahaan waxaa laga soo ishtiqaaqay aslama shaya bimacnaa badalahu aw qadamahu shay ayuu dhiibay wey shaygii ayuu dhiibay markaa salam waxbaa la dhiibaya selfna waa la idhahdaa bilfa self selmkaasi haddaba waa shaygii mawsuufka ahaa ee dimada ku jira ama shaygii dimada ku jiray iibkiisa ayaa maxaynu odhanaynaa selm baynu odhanaynaa wayasixu selmu selmkii wuu asaxaya yani waa shaygii dimada ku jira la iibsanayay xaalan wa muajalan iibkaa salamka ama shayga dimada ku jira iibsigiisu wuu asixi iyadoo aan muddo loo qabanayna hadda la doonayo iyo iyadoo muddo eh, loo loo qabanayaba xaaligu waa maxay waa waxa hadda la rabo ee aan muddo loo qaban muajalna waa wixii la yidhaahdo muddo heblaayo ikeen ee muddo dambe loo qabto marka isagoo hadda oo naqad ah iyo isaga oo dayn ah labadaba oo yaani dib loo dhigayo labadaba uu ku asixi fii maa waxbuu salamku ku asixi takaamala fiihi ay ku dhammaystirantay khamsu sharaacida shan shuruudood shan shardi wixii si dhamaystiran looga helay ayaa noqon kara baycu shayin fi dima oo dimo lagu iibsan kara shardiga koobaad an yakuuna madbuuطan biاsifati waa in waxaani uu yahay mid lagu xadeeyey oo ku xadaysmaya tilmaan ila waxyaalaha qaarkood haddii si kasta loo tilmaamo ma xadaysmayaano wax si fiican markaa jaan go-an ma noqonayaan waxaana waa inuu jaan goysmayo oo wax xadaysan oo la garanayo uu ku noqonayo markii la tilmaamo wa an yakuuna waa inuu yahay jinsan hal jinsi oo lam yakhtali bigayrihi aan wax kale lagu qasin aan lagu darin slm waxaad ku iibsan kartaa wax horta la tilmaami karayo oo tilmaamihiisa la dhamaystira karayo tilmaamaha loo baahan yahay lacagta ama qiimihiisa raadka ku yeelanaya tilmaamihiisa qiimihii raadka ku yeelanaya waa in la wada sheegi karayo deetana markaa w wax dhadhow oo markaa waxa weeyaan aan hadhow muran ka imanaynin uu noqonayo taas waa ta koobaad illa wii tilmaan baad ku iibsanaysa wixii hadda wax go-aanood kan iga iibi leedahay ma aha waa waxaad leedahay waxaasaan doonayaa waxaa iga iibi marka wixii waa inaad tilmaamihiisii dhamaystirta oo tilmaamihii waa inuu yahay wax tilmaamihiisa la sheegi karo oo deetana xadaysmayo sidaa eh, waxa weeyaan mundabit ku noqonayo wax aan hadhow muran ka imanayn waa inuu noqonayo markii tilmaamihiisa la sheego waa inuu yahay nooc qura oo aan wax la laysku dardarayo waa inaanu ahayn ilaan wixii laysku dardarayey midbaa badanaya midna wuu yaraanaya marka ma odhanaysid waxaan doonayaa m maaragtay waxa weeyaan kiish muxuu ahaaye isugu jira bariis iyo sonkor oo kale ama beriis iyo qabadi isugu jira baan slm kaaga iibsaday qofkii kuma odhan karaysi ma soconayso waxaad tiraahdaa kash kiish barhkiioo berihiisa iyo kiish barhkiioo qabadi baad odhan karaysa lakin kiish isugu jira qabadi iyo berihiis markaa dee way kala badan karayaan soo ma wixii wax markaa xadaysmaya ma noqonayo baan markaa wax isku jira waa inaanu ahayna nooc qura waa inuu yahay jinsi qura waa inuu yahay walam tadkulhu naar waxaani wax dabku wax dabgalay mise isagaa dabka gelaya alaa kuli xaal walam tadkulhu naaru imika wuxuu noqonaya wax dabku galay yaanu noqonin laakiin waa markaasoo kale waa qalbi bay yidhaahdaa shayun dakhalathu naar bay carabtu saasay iska isticmaalaan wixii dabku galo ilan dabkii baa raadaynaya oo cuntadii karinaya sooma ama maarata wii lamidka ah markaa dab galay bay odhanaya inaguna waxayn odhanaynaa shayganaa dabka galay baynu odhanayna adee dabkaa galay ma dabka ma dhex dabka galay baynu odhanayna anaga wixii karsamay waxaan dabbaa la geliyey marka marki maarata la kariyo ama waxaan waa wax dab galay laakiin ereyga haddaad sidiisa u macnayso waa inaanu dabku gelin bay noqonaysa wax dabku galay yani wax la kariyey ama la dubay waxaani waa inaanu ahayn caalkaana kugu baxay marka waxyaalihii la karinayey ama la dubayey ama la solayey ama la shiilayey salamku ma galaba halkaa ka soo baxay markaad markaad hodheelkii tegeyso ad leeda maanta casuumad baan leeyahay casuumad baan leeyahay waxaan doonaynaa neef iyo markaa beriiskiisi iyo intaa iyo intaa inaan isku habayso maxay isla noqonaysa ee lacagtii lagu sheegay ad qadimaysa maxaad iibsatay horta ma shay mucayanaba mise waa mawsuuf dima wax dime ku jira mise waa shay mucayan ya waa wax dime ku jira neefkiina maa doolan beriiskiina maa doolan haddaad neefka keensata xataa beriiskii maa doolan beriiskii waa wax dimada ku jira waa laga yaabaa inta nafare u yahay inta saxana u yahay lagu qiyaasa lakin de wixii wax dabgelaya soo ma madhabkii ma ogola shaafici halkaa ma ogola marka beriiskii la kariyo kadib iibso buu leeyay wixii oo karsan markaad ku qanacda iibso ninkii haddaad dirto uu beriiskii kariyo milixdu ku badato ka war ama saliiduba ku badato ama uu yar gubto soo wada iman karaya maaha wixii mar haddii dabgelayo raadkii dabka ayaan la kantarooli karin waa la dhadhaweyn kari laakiin kantaroolkiibaa mararka qaarkood faraha ka baxay ku yar fogaan ama u ka yaraan marka qaarkood yar ayrin ayrin baad leedahay madaxdaa ka yar baad leedahay saliiddaa ku badan baad leedahay sidan yahay baad leedahay marka wixii dabgalay sl kama asaxa wiilasha marka maxay noqonaysaa dee neef iyo beriis isu samaysan inaad iibsatood markii aad soo diyaargarowdeed cunadii cunaysaama aad tirahda war maxaad haysa taasina waxaad moodaa imika waxoogaa de malaha xaraj baa ka imanayeen alaa kuli xaal imika dhawi madhabkun baynu takrina ma fadwoonin marka madhabkii waa w waaas wax soconaya maaha caqdiga noocaasi sax maaha maxaa yeele waxaad waa beyc salam waa shay mawsuuf fi dima wax dime ku jira wey laba qodobba markaa wuu ku diidanaanaya madhabkiio de horta wa laysku dardaray cuntadii marka la karinayo beriiskii iyo saliidii iyo basashii iyo tamaandhadii iyo xawaashaadkii kale iyo milixdii iyo biyihii intaasoo shay isku jira soo ma ku baxayba horta waa an yakuuna jinsan lam yakhtali biayrihi horta marka horeba ku baxaya mar labaadkana wuxuu kusii baxayaa walam tadkhulhu naaru ba haddana kusii baxaya liixaalatihi wixii dabku uu galo liixaalatihi si uu bedelo oo xaaladiisan uga bedelo xaalad kale ugu bedelo ila markii hore qayriin buu ahaa markii la kariyana muxuu isu bedelayaa bisayl buu isu bedelaya muxuu liixaalatihi usoo kordhiyey wuxuu doonaya inuu ku saaro waxyaalaha qaarkood baa dabka la geliyaa si loo kala saaro loo kala sooco kaa diidi maayo imka subagii iyo caanihii marka lakala la kala saaraya burcadkii marka la doonayo in caanaha iyo waxyaala caanaha ku jira iyo subagii saafiga ahaa la kala saaro maxaa la samaynayaa dabkaa la gelinaya maa la karinaya bay waa maxay uun waa litamyiiz waa si loo kala saaro kaasi dhib ma laha oo hadhow de waxa weeyaan markaa de subagii qofka waa sanagood ku iibsan karaysa intaasu kiilooyo sub subaga la odhan maayo dab buu soo maraya oo dab gelaya dabkiisu isaga waa dab litamyiiza kala soocida kala saarid malabkiibaa malabkana shamcigan ama maaragtay eh, maxaa la ihahdaa meesha shamdu ku samayso ma waxaan ya qardhaas qardhaas baa leeyahay <laughs> ya maxaa la guush iyo awlal ah, awlalkaana waan ha awlalkaa guush noqonaya ah, waa marka la kala saaro markaa guushku jamiil si guushkii iyo malabkii haddaba loo kala saaro awlalku waa markuu iswato bui xaajibu awlalkii markaa waad kala saaraysaa malab iyo guush buu noqonaya marka markan la kala saaraya dabbaa lagu isticmaalaa markaa dabkaasi dhib keeni maayo waayo waa kala saarid una karin maaha laakiin dabkii karin iyo bislayn ahaa kaasi shaafici agtiisa dhib buu keenayaayoo salamkii wuu diidaya in shaygii ahaan loo iibsado wuu diidayaa walam tadkhulhu naaru dab waa inaanu gelin liixaalatihi si markaa loo xawilo loo bedelo xaaladdu ku jira looga bedelo xaalad kale loogu bedelo wa yakuna yakuuna waaan waa wax dimada ku jira waa inuu yahay slm markaaynu leenahay waa slm waa inuu yahay waxaad iibsanaysa wax dimada ku jira lakin wax mucayanahoo waxa weeyaan gaar u baxsan oo aad kaa leedahay ma noqdo bee slm noqonba maayo waayo wax gaar u baxan walaa min mucayanin mucayan qeyb kamidihina slm noqon maysa de kaa ama kaa berhki ama inagii xalay ku tusaalaynayna beriis baa soo socda bu yii waa kiisho waa boqol kiish bu yii konton kamida ah, iga iibi waaas malan ba mise waa baycu hay mucayankii baycu shay mucayankiibu gelay ha odhanin dee ma wada iibsana waa qaybe qaybtii lama garanayo kontonkaa qayb say ku dhex jirtaa mar hadduu mucayan ka dhe qayb kamida uu yahay muxuu iska noqonayaa waa baycu shayin mucayana baycu mawsuuf fidima noqon maayo marka waa inaanu mucayanna ahayn qayb mucayan ka tirsanna waa inaanu ahayn marka shantaa markii la helo iyaa wixii wuxuu noqonayaa beyc salam waxaasina wuxuu noqonaya wa markaa beyca salamku uu ku asaxo wixii shantaa shardi laga helay beyca salamku wuu ku asaxaa laakiin intaasi kuguma fille wuxuu yihi uma lisixati salami fiihi shantan shardi waa wixii salam noqon karayay shantan shardi wixii laga helaa salam buu noqon karaa oo salam baa lagu iibsan karaa laakiin markaad ku iibsanaysa hadana shuruud kalea lagaasii doonaya adigii inaad markaa la timaado uma lisixati salami fiihi si haddaba salamkii uu kii shuruuddaa shanta ah laga helay ugu ansaxo waxaa la doonayaa amaaniyatu shuruud sideed shardi yaa loo dhigayaa wixii shantii hore laga helay markaad salam ku iibsanayso sideed shardi baa lagaa doonaya inaad iyaga xaqiijiso marka sideedan shardi waa wax adiga lagaa raba ila shayga wixii laga rabay waynu helnay waa wax adiga lagaa raba stater waa maxay an yasifahu ninkan iibsanayaa waa inuu sifeeyo bacda dikri jinsihi markuu jinsigii sheegay kadib wa nawcihi waliba noociina uu raaciyey bisifaati waa inuu tilmaamihii hadana sheego allatii yakhtalifu biha thaman qiimuhu isku weydaaranayay wixii qiimaha raadka ku lahaa waa inuu sheego bariiskii iminka maalan de wax tilmaamihiisa la sheegi karo waa markaad beriis waa hal jinsi markuu qayrin yahay dabkii muu gelin muayan haddaanad ka dhigin mid aanu noqonin wax salam lagu iibsan karo marka haddaba ku iibsanaysa maxaa lagaa rabaa inaad beriis tiraahdo aad sheegto waxyaalo kaloo kusii kala duduwanya isla noocaa laftiisu oo qiimaha raad iyo saamayn kuleya hadduu jirana waa inaad sheegto maxaa laga cararaya inaad hadhow murantaan oo tirahdo nooc kasidana maan doonayne kii sida ahaa baan doonayay qiimahaad iga siisayna intaasuu ahaa kan intaa lama siiyo marka hore tilmaamaha wada sheeg wixii raad ku leh qiimaha qiimaha wixii raad ku marka hore wada dhamaystir hal tilmaana ka tegi kolkaad wixii wada sheegto ayaa bayc ku asaxay haddaanad wada sheegin qaar ka tagto baycaasi ma asaxayo sharcigu inagu ina kala ilaalinaya waxaanu baycaasi u asaxaynin madaxaynu isla gelaynaa hadhow baa isqabsi imanaya shareecaduna isqabsiga ma ogola kamrigii markii la xaririmaya maxaa la yidhi inamaa yuriidu shayaanu an yuuqica baynakum alcadaawata walbagdaaa fi lkamri wlmaysir marka wixii khusuumo iyo muran keenaya marka horeba waa laga taxadur an yaifa waa inuu ku tilmaamo bacda dikri jinsihi markuu sheegay jinsigiisii wa nawcihi noociisiina uu sheegay bisifaati tilmaamihii waa inuu sheego allatii yakhtalifu biha haman lacagtu ay ku kala duwanaanayso qiimuhu uu isku dhaafay laba wa an yadkura waa inuu sheego qadrow qadarkii kamiyadda uu intay leeg tahay waa inuu sheego bimaa waa inuu wax ku sheego yanfi meesha ka saaraya aljahaalata garan la-aanta waxa uu iibsanayo garanwaaga wixii ka saaraya waa inuu sheego waa inaad tiraahda maalan toban kiish oo beriisa oo konton la-a haddii kiishashku kala duwan waa inaad qadarkii sheegto lakin haddaad tiraahdo kiishash beriisa iga iibi kiishash waa imse waa lacagtaasoo kiishashbaan kaa iibsaday beriisa waxaas iib noqon maayo waxaas wax asaxaya noqon maayo wain kaana muajalan haddii waxaani wax muddo loo qabanayo oo muddo qofka laga sugayo uu yahayna dakara waa inuu sheego waqta maxilihi marka uu xaalli noqonayo xilliga la qabsanayo xilliga uu qofkii xaq u yeelanaya in loo waa in la sheego muddaan kaa sugi doonaayo intaasoo kiishoo berisa iga iibi iyo waaya muddadii waa goorma ama wuxuu yii war konton kiishoo berisa iga iibiyo dee iminka waxba mahaya xaggaasaa laga sugaya dhib ma lahayn markay yimaadaan unbaad ii keeni doontaa konton kiishiga iibi markay yimaadaan unbaad ii keeni doonta markay yimaadaan waa goorma sidaa waxba laguma iibsano waa in markaa la caddeeyaao la yidhaahdo toban kiish oo beriisa oo muddo ayaan qabsanayaa laba bilood kadib aad ii keento bil kadib sanad kadib bilowga rabadaanta waa in wakti go-aan la sheego wa wain kaana muajalan waxaan wax qofka laga sugaya hadduu yahay dakara waa inuu sheego waqta maxilihi waqtiga uu xaalin noqonaya ee waxa weeye qofkii loo keenayo waa in la sheego wa an yakuuna waa inuu yahay mawjuudan mid jira cinda alistixqaaqi markaa uu qofku xaq u yeelanayo keenidiisa filhaalibi sida badan ee la filayo salamkii waxaynu nidhi xaalina wuu ku asaxaa muajalna wuu ku asaxaa haddaad imika qofka u timaado toban kiishoo beriisaan doonaya aad tidhaahdo noocaas maadiga ibi waan mise adiga siinaysaa inta waa la iibsaday tobankii gishimika halkan tobankii shoofarta lagu fiiqay ma jiraan muddo lama sheegin mar haddaan muddo la sheegin macnaheedu waa imikaan doonaya baycani si uu u asaxo waa in beriiska noocaasi imika la helayo waxaan xilligan la helaynba hadday qaabkaa u iibsadaan iibkuma asaxayo bayculgararkii aynu xalay soo marnay naha rasul sl an baycilgararkiibuu gelaya kaas waa kii xaaliga ahaa haddii muddo la qabsanayo l waxaan doonayaa bisha ramadaan kawdeeda intaasoo kiisho beriisa inaad ii keento ama midhaha noocaasa ama liin macaanba maalan intaasoo kiish oo liin macaana inaad ii keento bilowga bisha ramadaan ama intaasoo kiilo aad leedahay waa in la filayo bishii ramadaan bilowgeeda marka la eego ku beegan tahay waktigaa in liin macaan la helayo oo waktiga kala go waa in alabatudanni jiro mala xoogani waa inuu jiro filasho xoogan oo la filanayo waktigaa in waxaan la keeni karay oo la heli karay laakiin haddii shakiba uu jiro wallahi waktigaasi baashan way gogo'daan waktigaa in la heliyo in kale mooye hadday tahay ama loo badinayaba waktigaasi sida lagu helaa inay adag tahay iibkaasi ansixi maayo bayculqararkiibuu gelaya wa an yakuuna waa inuu yahay mawjuudan mid jira cinda alistixqaaqi qofkani markuu mutaysanayu xaq u yeelanaya in wixiisii la siiyo ilan hadduu xaal yahay de waa imika hadduu muajal yahayna waa waktiga la qabsaday waktigaa waxaana in la keeni karayo oo la heli karayo waa in la filayo fil aalib sida badan oo saas maluhu waa inuu sidaa u badanya wa an yadkura waa inuu sheego mawdica qabdihi lagu kala qaadanayo meesha lagu kala qaadanayana de waa in la sheego marka waxay dhahdeen culamadu waynu kala qaadaynaayo haddii meeshan ay heshiiska ku gelayaane caqdiga markay wax kala iibsanayeen meeshay joogeen meel aan de aanay macquul ahayn in iyada wax la laysugu keena hadday tahay iyagoo diyaarad saaran bay wax kala iibsadeen waxa waajiba alaabtani dee halka loogu keenayo ninkane lagu siinayo inuu sheego ama badhaabay ku jireenba markaasay kala iibsadeen halka la keenay waa inuu sheego ama laba meelood bay kala duwa kala joogeen haddii laakiin iyagoo meel wad isku meel joogaan oo meeshaasina meel iyada lafteedaba la keeni kara ay tahay iyagoo hargeyso joogay waa kala iibsadeen khasab maaha baa la halka ninka loo keenayo inuu sheego xaafadii ay markaa joogeen halkii ay heshiiska ku galeen markay wax kala seexanaya halkay joogeen halkaasunbaa alaabta la keenaya waayo iyadiibaa munaasiba in la keeno marka taas hadday saasoo kale tahay khasab noqon mayso meel heblaayaad geynaysaa khasab noqon maysa halkaa heshiiska lagu wada galay ninkii alaabtii markuu soo joojiyo waajibkiisibuu ka soo baxay laakiin haddii bad lagu jiray ama diyaarad la saara ama telefoon lagu wada hadlayo dhimbe meel joogay taasi dee meel la xadido oo la yidhahdo halkaasaa la keenayay ma jirayso mar waa in marka la magacaabo mar alaabta waxa weeye intaasoo kiish oo berisaan kaa iibsaday wakti hebel baad ii keenaysaa goob heblaayaad iigu keenaysaa saasay markaa noqonaysa wa an yadkura waa inuu sheego mawdica qabdihi meesha lagu kala qaadanayo wa an yakuuna hamanu macluuman lacagta waa in la ogyahay tani markaa iib oo dhan bay utaallaa an yakuuna hamanu macluumantu baycu salamko keliya maaha lacagta waa in lagu heshiiyo mararka qaarkood dadku sida ay sameeyaan alaabtiibaa imanayso markaasaa la boobay war waxaan qiimihiiba wali laba goyn dhib male waxay noqoto in sheeg asma iibba iib saxa maaha waxaasi iibkaasi ma asixin waxaanaad la carartayna melihi lacagtanu hadhow kugu yeelana kuleeyahay qiimihii intaasoo noqda iska bixina kuguma leh alaabtiina isagaale adiguna maxaad leedahay lacagta iminka haddaad kala iibsanaysaan dib u kala iibsada iminka haddaad kala iibsanaysaan dib u kala iibsada laakiin wixii hore iib ma ahayn mana sii iibin kartid alaabtaasoo kuma sii tasarufi kartid waxaa laga yaba inu isaga laftiisuna dadka sii suyla qiimaha waa dibaa laga soo sheegaya oo intaasoo gacmood wixiiba uu sii maro waxaasoo dhami baatil wey wa an yakuuna aman hadhowna madaxay isla gelayaan markaasu ohanaya toban dolar keen so ma wixii baan toban dolar keena toddoba dolar xataa ma istaahileen muran baa markaa imanay waa in hadda wax walba u cad yahay wa an yakuna amanu lacagtu waa inay tahay macluuman markaa shardigaasi muxuu yaalaaba nii iib oo dhan kanoo keliya maaha wa an yataqaabadaa qabla tafaru kanaa salamka u gaara salamkii waxaa kaloo la rabaa in lagu kala qaato bartaa intaan la kala toban tobankiishoo berihiisoo maalin heblaayo aad ii keenaysa markaad tidhaahdo ee waa yahay lagu ihahdo lacagtiina lagu sheego ee heshiisaan lacagtii waa inaad halkaa ku tirso ma noqonaysa inaad tidhaahdid lacagta waan keeni ama qaybna iga sii qad carbuunta iga sii hay inta kalena waa inoo hadhow bay cusbaa kuma asaxayo maxaa loo diidan yahay kana kana waxaa loo diidan yahay dee laba daynood la iskuma iibsano ninkan beriiskii baad ka sugaysaa oo dayna soo ma adna lacagtiibuu kaa sugayaayo iyaduna dayna markaa baycu dayn bidayn baa la idhaayo dayn dayn la dhaafsaday baa la idhah mamnuuc lama ogola lacagta waa in ku tirisaa intaana meesha ka dhaqaaq wa an yataqaabadaa waa inay kala qaataan qabla tafaruqi intaana kala dhaqaaqin wa an yakuuna waa inuu yahay caqdu salami iibkan salamku naajizan mid markaa dhaqangelaya oo fulaya oo laa yadkhuluhu caqdigan ma galo khiyaaru shari so khiyaaru shari waa laga xarimaynaa soo arag imise khiyar baan soo aragnay saddex maxay kala ahaayeen khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shari iyo khiyaarulcayb sow maaha khiyaarulmajlisku iiboo dhan wuu galaa isagu waana inta aad wada joogtaan iibkii salmka waad ka noqon kartaa laakiin khiyaaru sharigu saddex ishana xaq baan u leeyahay inaan ka fikiro arrintaan iibkii haynoo dhaco haddana waxa weeyaan saddex maalmood waan dadkana waan la soo tashanaya waxna waan kasoo fikirayaa laakiin hadda nootayada waa kala qorana iibka waa gelaynaa bail wey ma asaxay maxaa yeelay eh, dee iibkani waa kanoo qofkii maalan alaabtii baa laga sugayaaba adigi waxaa la doonayaa lacagtii inaad salimto wareejiso lacagti ninkan uu yeesho si adigu aad deynka ugu yeelato laakiin markii khiyaar meeshii la la keeno macnaheedu waxa weeye lacagtiina weli lama yeelan wayna waanad kala tagteen waxay u ekaanaysaa sidiiyo dayn iyo dayn lagu kala tegay ayay shabahaysaa markaa khiyaaru shardigu salamka ma ribadana ma galo ribowiyaadka waxyaalihii ribowiyaadka ahaynu xalay waa in halkaa lagu kala qaato wax kastoo ay tahay in halkaa lagu kala qaato khiyaaru shardi ma galo qodobka hayso khiyaarumajlis isagu iib oo dhan laakiin khiyaaru shari wuxuu gelayaa iibka in halkaa lagu kala qaato aanay shari ahayn laakiin iib kastoo lagu yii bartaha lagu kala qaato sida kii ribowiyaadkii iyo kan muxuu ahaaye eh, lacagtii salamka khiyaaru shari ma galo kaana waa teg amaa khiyaarulcaybkii khiyaarulcaybku isagu iiboo dhan wuu gelayaa laakiin salamka salamka isaga ma fasakhaad ma noqonayo waayo waxaanaad iibsatayba wax mucayana maaha waa wax qofkan dimadiisa ku jira markuu alaabtii kuu keeno haddaad ceeb ku aragta baa la yidhi alaabta waad soo celi lakiin iibkii waan ka noqonayaa ma odhanaysa maxaa yeelay markay alaabtii ceeb yeelatay waxaa caddaatay taad iibsatay inaanay ahayn ilaan adigu ninkan alaab dimadiisa ku jiraad iibsatay soo ma wax ceeb luu kuu dhiibay taadiiba maahaba mar hadday ceeb leedahay taadiima iska soo celi oo taadii weli dimadiisay ku jirtaa ha kuu keena taadii weyaan laakiin wixii khiyaarulceybka lagu radin jiray waa baycu shayin mucayan khiyaarulceybku muxuu galaa baycu shayin mucayan buu galaa amaa baycu shayin fi dima khiyaarulcayb ma galo markaad shaygii qaatad ceeb ku aragto waa soo celi uuno bedel baad raadsan laakiin shaygii mucayankaa markaad iibsato maktabadii baad tagto kitaab baad balkeen baa tiri nuskad abu shujaacaas mid buu kuu soo dhiibay waad yar rogrogtay way ku qancisay waa imsaa tiri waad iibsatay maxaad iibsatay nuskadan lafteedaad iibsatay soo maaha badanaad gacanta ku haysaad iibsatay waa baycu shayin mucayan hadhow baad ceeb ku aragtay maxaad samaynaysaa waad soo celinaysaa ma ii bedel baad ohanaysa tu kala keen day xaquma lihi waa ii bedel la ma jiro lacagtaadii inaad qaadatay inaad iska haysato waa labadaami baycushayn mucayan markuu yahay khiyaarulcayn baad leedahay oo khiyaarucayn macnaheedu waa maxay iibkii waan ka noqonayaa iyo waan socodsiinaya waa labadaa midu laakiin iib bedel wax la yidhaahdo melihi waa iib cusub buu iska noqon adaad leedahay kitaabkan kitaab kale iigu igaga iibi oo iigu bedel inaad saa leedahay laakiin ceeb buu keli leeyahe ku kala keen oo aad leedahay lacagtii aan maarata waxa weeye lacagtii aan ka kaa baad kaa kale igu siinaysaa may inaad kaagana haysato iyo inaad ka noqoto lacagtaadi qaato markaad lacagtaadi marka hadda doonto de ku kale markaa iibiso laakiin iga bedel inaad ku tirado xaq uguma lihi wa an yakuuna caqdsalami naajizan caqdusalamku waa inuu naajiz yahay mid markaa fulaya laa yadkulhu khiyaaru shari khiyaaru shardigu markaa ma galo bayci salamkuna isagana shuruudiisii intaa wey faslun fi rahmi halkan waxaynu gelaynaa rahankii rahmadii rahnigu af carabi ahaan waa lubsiga ama xabsiga shaygii la xabiso waa shay la rahmay kullu nafsin bima kasabat rahiina halkanna waxaa laga wadaa oo rahniga loo isticmaalaa in qof dayn lagu leeyahay alaab laga qaado si markaa kalsooni loo helo in daynkii uu iska soo bixinayo qof dayn lagu leeyahay in alaab laga dhigo si kalsooni loogu helo inuu daynkii iska soo bixinayo hadduu iska soo bixi waayana inta alaabtan la iibiyo dee intii daynkaayad laga qaadanayo marka tawsiqatu daynin bicayn dayn baad kalsooni u samaynaysaa waxaanad kalsooni ugu samaynaysaa cayn iyo shay aad qaadanayso wuxuu hi sheekhu wa kullu maa wax kasta oo jaaza baycuhu in la iibiyaa furan tahay ay bannaan tahay jaaza rahnuhu in la rahmaano way bannaan tahay wuxuu nooga naga nooga warramayaa rahan maxaad u qaadan kartaa u haysan karta waxaa rahan loo haysan karaa buu wax kastoo in la iibiyaa ay bannaan tahay wax kastoo shuruuddii iibka ka soo baxay la iibin karo rahanna waa loo haysan karaa cagsiguna waa saasoo wamaa laa yajuuzu baycuhu laa yajuuzu rahnuhu wixii aan la iibin karin rahan looma dhigi karo rahan bay ahaan uma ansaxayo waxba rahan ma noqonayo waxaan la iibin karin oon iibba gelinin rahanna geli maayo wixii iibgala unbaa rahan geli maaa yele waa la doonaya waxaan haddaad daynkii iska bixin kari weydo in la iibiyo wixii oo dee lacagtii lagala soo baxo wa kullu maa jaaza baycuhu wax kastoo in la iibiyaa furan tahay ay bannaan tahay jaaza rahnuhu in rahan ahaan loo qaataana way bannaan tahay maxaa loo rahmayaa fi duyuuni dee dayn baa loo rahmanaya waxaan la rahmanayo dayn baa loo rahmanaya qofkan lagu leeyahay dayntiiba haddaba shuruuddeedii inoo sheega sugnaato hubuutuhaa markaa jiritaankeedu fi dimati dimada ay ku sugnaato waa in qofkan dimadiisii dayn lagu leeyay daynkii dayn sugan waa inuu yahay oo haabit ah yakuna haabita laazima wey daynkii waa inuu haabit iyo qofkan waa in de dayn lagu yeeshay dayntaasina waliba mid waajibtay waa inay tahay oo aanu iska ridi karin isagu markaasaad markaa rahankeer odhan karta ood raar uhaysan karta haddii daynku aanu weli qofka lagu yeelanba maalan oo kale alaabugu wuxuu ku yiri wixii aad hadhow toolo dayn iigu yeelatay imikaba dhulkaas waxbaan kaa qaad qaadan doonaa alaab baan kaa daysan doonaa dukaankaad xaafadaad biilka ii siin doontaa waan kaa qaadan doonaa dhulkaygaasina waa rahan markaasaan nootaayadii kala qortay ama xaafadda biilka iisiisii imikana aynu markaa nootaayada kala qorano rahanti dhulkaygaasaa rahan ku ah wixii aad markaa daynigu yeelato waxba kama jiraan rahankaasi waayo weli daynkiiba qofkan daynba laguma le mar haddaan dayn lagu lahayn waa waxaad igu yeelan doonta ayaan rahan usii dhigaya lama ogola waxaas markaa caqdi jiraya ma aha dhulkaasina rahan ma aha daynkii waa inuu jiro markuu daynkii jiro ama hadda markaa caqdigiisii la wado waxbaa la kala iibsanaya waaad alaabtan iga iibi waxaanad igaga iibisaa maalan toban kun oo dollar oo taarikh iblaaye aan keenayo markaasuu waan kaaga iibiyey waxaa laakiin ii shardiya inaad rahan keento waaa waa weyaa markaa wii isla gartaan waa in la isla cayimo dhulkaagii halkaa ku yaalla gurigaaga waa inaad rahan ahaan iigu dhigto marka iibkii socda haddii rahantiina la dhexgeliyo waa la ogolyaha wixii ood kala iibsanaysaan oo iibkii uu socdo oo lacagtii markaa dayntiin aad waxa wey lacagtiina dayn ku qaadanayso in markaa iibkii oo socdo rahantiina aad dhex gelisaan waa la ogolyahay laakiin idinkoon iibkiiba bilaabin inaad rahanka sii horreysiiso ood sii qadinto taasi iyada markaa lama ogola waliraahini qofkii haddaba wax rahan wax rahmay waa kii daynta lagu lahaa ee rahanta dhigay arujuucu waxa u furan inuu ka noqdo caqdigii rahankii inuu ka noqdo ayaa u banaan maa lam yaqbidhu intaanu gacanta ku dhigin almurtahinu rahan qaatuhu kan rahanta qaadanaya waa kii lahaa daynta kan dhigayaana waa kii daynta lagu lahaa hadaba markii uu yidhi dhulkaagaasaa ayaa ii rahana iyo waa yahay baa la yidhi nootaayadiibaaba la kala qoray waa la saxeexay suulkaa la saaray dhulkii weli muu wareejin ama gurigii weli kumuu wareejin ninkani hadduu yidhaahdo waan ka noqday way u furan tahay baa layidhi waan ka noqday hadduu yidhahdo waxba dhulkaygi iyo gurigaygi toona rahan maaha way u furan tahay dee kana marka wuxuu isaguna xaq u yeelanaya ana iibkii waan ka noqday hadduu iibka dhex geliyey oo markii uu ka iibinayay buu rahantana dhex geliyey kanaa deetana rahantii ka noqday isna muxuu samaynayaa isna iibkiibuu ka noqonayaa oo furan baa laakiin lama odhan kare kama noqonnotaayadii la kala qortay la kala saxeexay kama noqon kartid ma jirayso uu ka noqon karaya mar haddaan kugu wareejin haddii laakiin uu kugu wareejiyo dhulkii baa isla tagteen wuu kugu wareejiyey w markaa wakaa dhulkiibuu kuyii de markaa waxa weeyaan wuu isu kaa daayey adiyo dhulkiibuu isu kiin daayey wuu isu kiin baneeyey ama gurigiibuu kaaga soo baxay guriga qabdigiisu wuxuu noqonayaa ninkiioo gurigii degan hadduu ku yidhaahdo gurigaygani waa rahano warqada kuu qoro waxba rahankaasi ictibaar male gurigiiba isagaa degan aruurtiisii iyo ooridiisii iyo alaabtiisii o dhan baa taalla de gurigaasi miyuu gacantaadaba soo galay gacantaadaba muu soo gelin qur-aankuna muxuu farihaanun maqbuuda qabdiba ma jiro kol haddaan qabdi jirin rahankaasi rahan laazimay maaha la maalintu doono iyuu ka noqon karaa waliraahini ninkii raahinka ahaa arujuucu ka noqosho ayaa usugnaatay oo ka noqon karaa caqdigii fiihi rahankiibuu ka noqon karaa shaygiibuu ku noqon karaa maa lam yaqbidhu inta aanu qabdoonanu gacanta ku dhigin almurtahinu rahanqaati waaya wuuba qaatay oo gacantiis uu gacan geliyey saacad bay ahayd oo wuugu dhiibay gaari buu ahaayo wuu u dhiibay dhul buu ahaayo wuu isu baneeyo wakaasuu yii gurigii wuu ka baxay wuu qabdooday markaa murtahimkii caqdigii maxaa ku dhacay wuu laazimay markaa raahinkii kama noqon karo waan ka noqday raahinkii ma jiri karto murtahinku isagu uu ka noqon karayaa mar walba waayo isagu isagaa de waxaan qaatay wuu odhan karaa waa niyo gurigaagiina waxba rahankiisa ma doonaye waan kuu celiyey iibkiina waa sidiisii wuu odhan karaa taasi waa loo ogoliy isaga haddaba murtahinkii markii alaabtii uu gacanta ku dhigay ee uu qaaday alaabti alaabtii haddii wax soo gaadhaan yaa lagu leeyahay wuxuu ihi walaa yadmanu wax magdhawa laguma leh almurtahinu murtahinku waxba ma magdhabo rahanqaatuhu ma magdhabo almarhuuna waxa uu rahmaday ee uu rahan ahaan u qaatay ma magdhabo ilaa bitacaddi inuu xadgudub sameeye mooyaane wixii markaad u dhiibtay hadduu ku xadgudbay oy deetana dhibaata timid wuu magdhabayaa hadduu ka gaabiyeyna waa la mid saacad baad u dhiibtay markaasuu meel kursiga iska duldhigay dee waa la xaday uu dayacay soo maaha wuu magdhabaya dhowgeedii waa lagu leeyay laakiin meel u munaasiba haduu ku rido deetana dee meeshiiba gurigiiba la jabsado ama meel looga soo dhaco iyadii iyo wixii kale la qaadan karayaba la qaato ama meeshiiba isla gubato si alla ay isaga gubato magdhawgii yaa lagu leeyahay laguma la ninkii murtaynkaa wixii si alla ugu dhaca laguma laha walaa yadmanu murtahinu markaa daynkiisiina dee sidiibu kuugu leeyay gurigiibaa iska dumay roobiya waxbaa ku da-ay waaba dumayba gurigii daynkiisii de waa sidiisii u ninkani daynkii uu kugu leeyay guriga magdhowiisana isaga laguma walaa yadmanu ma damaano qaado almurtahinu rahan qaatuhu almarhuuna waxa uu rahmadda uhaysto ilaa bitacaddi inuu ku xadgudbo mooyaane ama uu ka gaabiyo ku gabadfalo wa idaa qabada markuu qaato bacda alxaqi dayntiisii wax kamida marka aad siisuu dayntii qayb qaato toban kun dollar bay ahayd sagaal kun baad u keentay rahanna wuxuu kaaga dhigay laba guri lam yakruj ka bixi maayo shayun min arahni wax rahanka kamid ihiba ka bixi maayo rahanki xataa yaqdiya ilaa uu qofkani gudayo maxaa idin qoran waidaa qadaa bacd alxaqi waa idin qoran miya ah, waidaa qadaa bacd alxaqi jamiil wa waa caadi w macna tegaya saasa laakin ka fiican qadaadaa ka wanagsan sa inta badan daynta loo isticmaalo waidaa qadaa markuu gudo murtahinki marhu raahinkii ninkii daynta lagu lahaa bacdalxaqi dayntii lagu lahaa wax kamida markuu gudo lam yakhruj ka bixi maayo shayun min arahni rahankii wax kamidihii ka bixi maayo inuu rahan ahaado xataa yaqdiya ilaa uu wada gudayo jamiicahu daynkao dhan toban kun baad daynu haysatay laba guri oo rahanaa lagaa dhigay sagaal kun baad keentay kun baa kugu haray waxaad tihi dee guriga weyn fasaxa ka yarna u haysta kunka haay hadday kaa yeelaan dee waa waa u furan tahay oo marka horeba de wax o dhan ba way siin karaan iyagu laakiin hadday kaa diidaan xaq bay uleeyihi ilaa aad soo dhammaystiraysa daynkii wax allo wixii rahan lagaa dhigay sidiisiibuu ahaanay oo xaq uma lihid inaad tidhaahdid markaan qayb daynkii kamida bixiyaba rahankiina qayb ha ii baxdo oo ha iisoo markaa waxa weeyaan gacan banaanaato xaq uma lihid waidaa qadaa hadduu gudo raahinku dabadadan aniga i qoranna hadduu qabdoodo murtahinkuunbay noqon bacdalxaqi daynkii wax kamida ah hadduu gudo lam yakruj ka bixi maayo shayun min arahni wax rahankii kamidii ka bixi maayo rahannimadii xataa yaqdiya ilaa uu wada gudayo jamiicahu daynta oo dhan waxaynu kaga warramaynaa xayiraadda xajrigu waa xayiraad in qofka xoolihiisa xayiraad laga saaro oo aanu ku tasarufi karin wlxajru xayiraaddu calaa sittatin lix qof xoolahoodu way xayiran yihiin yani iyagu kuma tasarufi karaan qofkii ka mas-uulka ahaa iyaa ugu tasarufi karaa lix dadkii kamidii xayiraad baa saaran asabiyu qofkii aan qaangaarhka ahayn qofkii aan qaangaarhka ahayn xoolihiisa ma maamulan karo loomana dhiibayo maamulan lama odhanayo waxna ma kama iibin karo waxna ma iibsan karo waxna ma sadaqaysan karo waxna ma hibayn karo intaasoo dhan looma ogolo wuu xayiray walmajnuun kii waa waxba ma iibsan karo waxbana ma iibin karo waxna ma hibayn karo isagu hudheelkii markuu soo galo cuntada dalbado kii waala oy siiyaan lacagtana way ka qaata iibkaasiba ma asixina maxaad lacagta uga cuntada adi adigaa hor dhigay oo da haiska cuno marka la siiye laakin lacagtiisa ma qaadan kartid cuntadiina cunta aad ku tabarucday iyay iska noqonaysaa ninkana nin iib gala maba ahaba walmajnuunu markaa ninkii waalaa isagana xayiraad baa saaran tasaruf ma laha wasafiihu safiihu sidiisa waa maangaab laakiin fuqahadu almubadiru limaalihi kii xoolaha daadaadinaya aan lexejeclada lahayn kii lexejecla laawaha ahaa ee aan lexejeclada lahayn iyaa safiih la yidhahdaa halka wuu iska imanaya waa waa imisoo boqol doolar u dhiibaya wax toban doolar ahaabaa boqol laga siinaya dan iyo muraadka ma laha kaasa maxaa la yidhaahdaa mubadir baa la yidhaahdaa ma aha mubadirku ka muxuu ahaaye isqaadqaade ee meel aan aanu gaari karaynin hiigsada waxaa laga yaabaa isagoo iska faqiira inuu hudheelada waaweyn dego marka wax yari soo galaan kaasi fuqaadi waxay kaasi safiih lama odhanayo kaasi isaga xayaraadi ma saara waayo waxaa la eegayaa wuxuu bixiyay wax u dhigma ma qaata kolkuu hudheel weyn degay faqiir kasta ha ahaade lacagtan uu bixiyey dee meel u munaasib ah oo lacagtan istaahisha ayuu ku bixiyey wey wuxuu qaatay markaa dee waa wax u dhigma lacagtiisi laakiin ka safiiha noqonaya ee ee waxa weeye balaalxajeclada ihi waa ka lacagtiisii wax aan u dhigmin dhaafsanay kaa wey ama iyo waxyaalahaas iskaga bixbixinay haddaba kaasi waa qof qaangaara kadibna arrintani ku timid isagana xayaraad baa la saaraya laakiin isaga yaa xayaraadda saaraya dawladda waa inay dawladdu xayaraad saarto haddaanay dawladdu xayaraad saarin dadkii caadiga ahaa buu oo iibkiisu waa caadi isaga lamid maaha sabigii iyo majnuunkii sabigii iyo majnuunkii dawladdu uma baahna ilmuhu inaanu qaangaarin baa ku filan inuu xayarayn ninkan inuu waalan yahay baa ku filan xayaraadi ay saaran tahay dawladdu uma baahna laakiin kani de ila haddii kala madaaa lasla wadagely waa las wada qabsani mid walba reerkoodu inta yar ursaan ninkan waxyaraad saaro markaa saxma waa in dawladda la tago in la ninkan xoolaha u daadaadinaya qaadi qaadigi waa inuu markaa eego eh, xaaladiisa qiimeeyo hadday markaa la noqoto waxyaraadii saaro walmuflisu waxa kale oo isagana laga xayirayaa xoolihiisii almuflis ninkii cayroobay alladi irtakabathu duyuun ee ay deyntu kortay ay dayntu fuushay waa nin adduun wixii uu haystay dayntii lagu lahaa ka badatay dayntiina ay tahay mid aan muddo markaa laga sugayna waktigeedu taagan yahay dayntii waktigeedu taagnaa haddii ay ka badato wixii uu adduunba haystay dabeetana dadkii daynta ku lahaa ay dawladda tagaan oo yidhahdaan ninkana naloo qabto waa loo qabanayaa markii la eego ee la arkay in dayntu ka badan tahay xoolihiisa waa la xayiraya isagana xayiraad yaa la saaray wlmuflisu kii cayroobay alladii irtakabathu duyuun ee daynku fuulay kaasina isagana waa xayiraad baa saaran laakiin isagana ilaa dawladdu ay xayirto xayiraadi ma fuulayso wlmariidu kii xanuunsanayey almakuufu calayhi ee loo baqayey inuu ku geeriyoodo xanuunka ah isagana xayiraad baa ka saaran fii maa zaada cala hulus xoolihiisii marka saddex meelood loo qaybiyo meel mooyaane labadii meelood ee kale iyo isagana xayiraadi ka saaranta marka kuwii hore xayiraaddu way wada saaraydo waad arkayseen kan isaga waa qof xanuunsanaya laakiin xanuunkan haya de waa xanuun waxa weeye loo dhinto oo looga baqanayo inuu u dhinto kol hadduu xanuunkaasi xanuun markaa loo baqanayo ya qof da joogo oo de waaba waxa weeye inuu sidaa ku tago ay markaa eh, loo malaynayo kol hadduu sidaa yahay waxaa laleeyahay xoolahaaga marka saddex meelood loo qaybiyo meel mooyaane labadan kale way xayiran yihiin xayiraadda lafteeda ay labadan qayboodee kale xayiran yihiinna xayiraadihii hore la mid maaha oo iibkii isaga loo diidi maayo xoolihiisoo dhan hadduu wada iibinayo loo diidi maayo laakiin maxaa loo diidayaa tabaruc inuu wax ku tabaruco ah, marka qolyihii hore macaayibkii nagu diiday laakiin kan inuu ku tabaruco labadan meelooda kale iyaynu u diidaynaayo hadduu iibinayo ama uu kiraynayo isaga uma diidayno maxaa yeelay dee taasi markaa waxa weeyaan seejin uu seejinayo dhaxal sugayaashii ma aha faa'iide kalea soo kordhaysa taa lama diidayo laakiin wixii tabaruca ayaa seejin noqonaya la seejinayo dhaxal sugayaashii markaa waxaa la leeyahay ulukaasumaad xaq ulaada wiii tabaruca wuxuu yihi haddaba wlcabdu addoonkii aladii lam yu'dan lahu ee aan loo fasixin fi tijaara ganasi addoonkii aan sayidkiisu inuu wax iibsado ama wax soo iibiyo aanu u fasixin ama aan ganasi loo fasixin isagana xayaraad baa saaran waxba iibin kara xayar xoolaba male isaga iyo waxa gacanta ku hayaba sayidkaale marka hadaanu fasax haysanin de wa xoole xaqanaas waxaanu gacanta ku hayaayo isaguna kuma tasarufi karo xataa dimadiisana waxba kuma iibin karo wa tasarufu sabiyi haddaba ilmihii yaraa tasarufkiisii maalkii uu ku tasarufayey walmajnuuni iyo kii waallaa iyo wasafihi kii markaa bilaallexejeclada ahaa ee dawladdu ay xayirtay hayru saxiixin tasaruf maalihii kuwaa kama asaxo waxay iibiyeen iyo waxay hibeeyeen iyo waxay sadaqaysteen iyo waxay kireeyeen waxaasoo dhan ma asaxaan wax alla wax ka asaxayaa marka xaggaa la eego maaliga tasarufaadkii maalka ahaa ma jiro wa tasarufu lmuflisi kii mufliska ahaa ee ee dawladdu ay xayirtay isaga tasarufkiisu yasixu wuxuu ku asixi fii dimatihi wixii xagga dimadiisa dimadiisa inuu wax ku iibsado ama shay dimadiisa ku jira uu iibiyo ayaa asii maxaa ka asaxaya baycu baycu mawsuufin fi dima ka asaxaya laakin maxaan ka asaxaynin baycu shayin mucayan soo ma arkeysa waynagi labadaas weligood way kula soconayaan intaad iib ka hadlayso baycu shayin mucayan ninkan kama asaxayo xoolihiisa meesha yaalla xayiraad baa saaran laakiin wax dimadiisa ku jira toban kiishoo beriisaan kaa iibiyey inuu ku idhaahdo ood aad ma tiraahdo waayahay way ansaxaysaa goormaad beriiskaa usoo doonan beriiskan maanta meesha yaalo lagaa siin maayo kolka ninkan xayiraada laga kor qaado iyaad beriiskaa raadsan doonta laakiin hadduu kiraa tobankan kiisha beriiska aan kaa iibiyey ood waayahay tiraa iibkii muxuu noqonayaa iib aan asixin buu noqonaya iib baatil uu noqonaya wa tasarufu ninkii mufliska ahaa tasarufkiisu yasixu wuxuu ku asixi fii dimatihi xagga ku asixi duuna acyaani maalihi laakiin maalihi maalkii uu haystay cayntiisa ku asixi maayo iyo tasaruf iyo kira toona hadduu iibsado markuu soo iibsanayo maalan yihaahdo war gaarigaaga iga iibiy toban kun oo dolar toban kun iga iibiy baa la is yii gaarigii buu soo maxaa ku dhacaya iibkii u asaxay leanno gaariga marka hore yaa lahaa ninkan aad ahaa ninkan da wuu iibin karaa gaariga isagu muxuu ku iibsaday gaariga baynu eegeynaa muxuu siistay toban kun oo doolar tobankaa kun aawe dimadiisay ku jiraan kole hadduu dimadiisa ku jira ku iibsanayo ma gaarigiina waynu soo qaadaynaa e maxaynu ku daraynaa xoolihii xayirnaa waa soo kaxayna halkaa ku darayna markaa lacagtiina waxaynu leenahay waa toban kunoo dimadiisa kagamaad iibsan dee iska sug waa dimadiisii ku jireed lakin hadduu intu kun soo qaado tobanka kun kaga iibi ma ansaxayo bay wa tasarufu lmariidi kii xanuunsanayey tasarufkiisu fii maa zaada cala thulu wixii uluka xoolihiisa saddex meeloodoo meel wixii ka badan mawquufun waa la hakinaya wixii tabaruca wixii iibiye waa caadi baynu i lacagtiisii qiimihiisii caadigaa uu ku iibiyey ama uu kireeyo sidii caadiga ahayd u kireeyey iibka laftiisa hadduu tanaasulay halkanuu soo gelaya isaguna ila meeshii tabarruc baa soo galay tanaasulkaasi waa tabarruc ama kiradii uu ninka ka jebiyey ama uu gabar oo uu ku guursaday iyadoo kale wixii lagu guursan jiray wax ka badan intaas siyaadadaa tabarruc aynu xisaabinayno laakiin hadduu iyadoo kale meherkeedii caadiga ahaa ku guursaday de ninka odhan mayna ma guursan karti iska guursato meherkan bixinaya wa tasarufu lmariidi ninkan xanuunsanaya tasarufkiisii fii maa zaada cala thulusi uu ku tasarufay wax thuluskii ka badan mawquufun waa la hakinaya ma odhanayna waa baatil sidii kuwii hore halkan waxaynu leenahay waa hakinaya maxaa lagu hakinaya calaa ijaazati warahatihi min bacdihi inay fasaxaan oy sii daayaan ayaa l waa la waa la waa la xanibayaayo waa la hakinayaa waxaanay markaa u xidhnaanayaan inay sii daayaan dhaxal sugayaashiisu min bacdihi markuu geeriyoodo imika hadday yidhahdaan waanu ogolaanay qaadiyow sii daa lagama yeelayo maxaa yeelay kuwan sii daal inay dhexlayaal yihiinba ilaahay baa bila hadda go-aan iyagu oo dad kale dhaxalka yeesha soo ada arki maysid markaa goormay siidayntoodu goormay wax taraysaa waa marku geeriyood markuu dhinto hadday yidhahdaan qaadiyo wixii uu tasaruf tabaruc bixiyu sadaqad la baxay sidan sameeyey waanu ogolaanaye siida oodaa laga qaaday imika laakiin hadday yihahdaan waanu ogolnahay waxba lagama dhegeysanayo waa la hakinaya saasa waxaa nibnaanaya waa baailna lama odhanayo wa tasarufu lmariid ninkii mariidkaa tasarufkiisii fi ma zaada cala ului ku tasarufay wax ulu ka badani mawquufu wuu xaniban yahay wuu hakisan yahay calaa ijaazati baa lagu hakinaya inay markaa fasaxaan dhexlayaashiisii min bacdihi marku dhintay kadib wa tasarufu cabdi addoonkii tasarufkiisii yakuunu fii dimatihi dimadiisa ayuu noqonayaa oo dimadiisa ayaa loo raaci yutbacu bihi waa la raaci o waa laga sugi bacda cidqihi baa laga raadsani yutbacu bihi yani waa lagu raaci waa laga doon waa laga doonan weey bacda cidqihi markuu xoroobo addoonkii hadduu wax kaa iibsado oo haddii dee cayn baycu shayin mucayankii haddii uu tasarufkiisu yahay oo uu wax cayna kaa iibiyo iibku ma asaxayo ama lacaguu soo qaada imku yii lacagtan wax igaga maxaa yeelay lacagtan yaale sayidki sayidkiina umuu soo fasiin laakiin hadduu ku yidhaa waxaa iga iibi oo boqol doolar iga siiy ood waayahay waa kana hoo tidhaaho uu kaaga iibsado dee boqolkii doolar waa dimada iibkii miyuu ansaxayaa culamada qaar baa yidhi wuu ansaxayaa wuu ansaxayaa waxaana laga sugi intuu xoroobay ninka waxaa lagu odhanayaa ala wax ka iibiya kuyi adonka wax ka iibi so hadduu kamaad iibino boqol doolaro dimadiisa aa kagamaad iibinin iska sug hadduu xoroobo iyubaad lacagtaa heli ood raadsan haddaanu xoroobinu sidaa ku geeriyoodu sidaa ku dhammaystana adaa lacagtaadii dayacay culamada qaar baa sidaa lakin madhabka waxaa u muctamada inaanu iibku asaaynin iibkaa laftiisu inaanu asaxaynin haddaba hadalkan musanifka inagoo doonayna inaynu muctamadka waafajinno iibkii mabuu asixin laakiin alaabtii uu soo iibsaday buu baabi'iyey kole aduu alaabtii baabi'iyey maxaa lagu leeyahay dee baa lagu leeyahay sayidow addoonkaagiibaa waxaa naga baabi'iye lacagtii nasiib anuu mana ka imiya idin idhi wey soo idinkamadaan imin de iska suga hadduu xorooba u waa markii bacda talaf baynu hadalkan ku xambaarayna addoonkii hadduu wixii baabi'iyo aad ka iibisay sayidkii lacag kuma lihid addoonkiina iminka lacaguu ku siiya male ma haysto laakiin waa goorma uun dee iska sugo haddii ninkaasi ilaahay u qorayo uu xoroobo maalintaa uu xoreebu dadka la mid noqdo dee nin aad dayn ku leedaha ku noqdo aad markaa qabsatoo tirahdo xoolahayga laga siiyo wa tasarufu lcabdi addoonka tasarufkiisii yakuunu fii dimatihi dimadiisa ahaanayey ee dimadiisa wax kusoo iibsanayey yutbacu bihi waa loo qabsani bada cidqihi markii uu xoroobo inta ka horaysa dee adduun iyo xoola ma sayidkuna shaqo kuma laha tasarufkaasi wsala allahu waslm alaa nabiyina maxamed wallah aclam